بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli jawaahir ulbukhaari ayaan ku jirnaa waxaa noogu soo dembaysay fadliga sujuudda ninkii ugu dembeeyey jannada gelahayay iyo naarta ka soo bixitaankeedii ugu dembeeyey ballan iyo cahdi buu qaaday adag inuusan wax kala weydiisanaynin haddii mar wejigiisa naarta laga wareejiyo mar allaala markii taa ay dhacdayna fayasrifu allaahu wajhahu can innaari ilaahay ayaa wejigiisa naarta ka soo jeediyey fa idaa aqbala bihi markii uu soo qaabilay cala aljannati jannada korkeeda oo wara'a uu arkay bahjatahaa quruxdeeda alla jannada qurux badna ee uu arkayna sakata wuu aamusay maa shaa allahu intuu ilaahay doono an yaskuta inuu aamusnaado waayo ballan buu qaaday miihaaq buu qaaday intii ilaahay doonay inuu aamuso ayuu aamusnaa <clears throat> waa nin waa meel aan laga sabri karin jannadee umma qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbi yow qadimnii ii dhoweey cinda baabi اljannati jannada albaabkeeda ii dhoweey ha igelinine albaabka uun iigey fayaquulu اllahu ilaahay wuxuu ku yidhi lahu ninkii wuxuu ku odhan doonaa alaysa sawmaa qad acdayta mid dhiibay oo bixiyey alcuhuuda ballamo iyo walmiihaaqa miihaaq iyo cahdiye adag miihaaqu waa ballanta la adkeeyey anlaa tas'ala inaadan su'aalaynin hayra haada kaa waxaan ahayn kunta waxaad ahayd sa'alta anlaa tas'ala inaadan weydiinaynin hayra aladi kii hayrkii kunta aad ahayd sa'alta mid weyddiisatay in wejigaaga naarta laga wareejiya keliya ayaad codsatay wax kale inaadan weyddiisanayninna ballan baad ku qaaday soo saa ma baa la leeyahay fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbiyow laa akuunu ahaan maayo ha iga dhigin ashqaa khalqika khalqigaaga midka ugu ayaan daran ee ugu nasiibka xunee shaqiga ah ilaahu ahaan maayo ha iga dhigin fayaquulu wuxuu leeyahay ilaahay famaa casayta ma mudan tahay in uctayta daalika arrintaa haddii lagu siiyo in uctayta haddii lagu siiyo daalika arrintaa an laa tas'ala hayrahu inaadan khayrkii weydiinaynin ballan ma ku qaadaysaa haddaan albaabka jannada kuu dhoweeyo inaadan wax kale i weydiinaynin fayaquul wuxuu odhanayaa laa maya ku weyddiin maayo wa cisatika sharaftaadaan ku dhaartay ilaahayow laa as'alu hayra daalika kaa waxaan ahayn ku weyddiisan maayo fa yucti wuxuu siinayaa rabbahu rabbigii wuxuu siinayaa ee u bixinayaa maa shaa'a wixii uu doono oo min cahdin wa miihaaqin ballan iyo miihaaq ah fa yuqadimuhu wuxuu u hormarinayaa uu u dhowaynayaa ilaahayna ilaa baabi aljannati jannada albaabkeeda fa idaa balaqa markii uu gaara baabaha albaabkeeda oo fara'a uu arka sahrataha quruxdeeda iyo ubaxeeda iyo wamaa fiiha waxa jannada ku dhex sugan oo min annadrati iftiin iyo wasuruuri farxad ah fayaskutu wuu aamusayaa maa shaaa allaahu intuu ilaahay doono an yaskuta inuu aamusnaado fayaquulu markaasuu odhanayaa uu leeyahay yaa rabbi rabbiyow adkhilnii igeli aljannata jannada ilaahayow jannada igeli ayuu markaa leeyahay fayaquulu allah ilaahay baa wuxuu odhanayaa marka wayxaka ya bna aadam maxaa dhacay ibni aadamo wayxak waa kelima raxma ah waa kelimata raxum ah liibaantaadiyey ya bna aadam ma aqdaraka maxaa ku ballanbeen badnaysiiyey ballanfurkaaga maxaa badiyey ma aqdarak war maxaa kaa ballan badan maxaa kaa ballanbeen badan alayse sow ma ahayn qad acdayta mid bixiyey alcuhuuda ballanno iyo walmiihaaqa cahdiyo anlaa tas'ala inaadan su'aalaynin hayra aladii kii waxaan ahayn uctayta lagu siiyey fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbiyow laa tajcalnii ha iga yeelin oo ha iga dhigin ashqaa khalqika khalqigaaga kan ugu ayaan iyo nasiib daran fayadxaku allaahu ilaahay baa ku qoslahaya casa qaalib ahaa wajalla oo weynaayey minhu xaggiisa ilaahay ayaa ku qoslahaya subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uma ka bacdi ya'danu lahu wuxuu u idmayaa fii dukhuuli اljannati jannada gelitaankeeda fayaquulu markaasuu odhanayaa tamanna tamanna taman wax sheego maxaad rabtaa fayatamanna wuu tamanin oo waxbuu sheeganayaa xataa ida inqataca ilaa ay go'do umniyatuhu yididiiladiisii wixii uu tamaninahyuu sheeganayay qaala allahu casa wajal ilaahay baa marka wuxuu leeyahay zid ku siyaadso min kada zid min kada wakada waxaa iyo waxaana ku darsa waxaa iyo waxaa ku darsa aqbala wuu qaabilayaa yudakiruhu rabbuhu asagoo rabbigii uu xusuusinayo casa wajalla ayuu wax sheegsheeganayaa uu qaabilayaa xataa ida intahad ilaa ay dhammaato bihi asaga alamaaniyu wuxuu sheeganayay iyo didiiladiisii iyo wuxuu tamaninayey qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu leeyahay marka laka waxaad leedahay daalika arrintaa waa intii aad sheegatay wa midluhu macahu in la mid ahna waa laguugu daray intaa in la mid ahna macigeeda ayaa lagu siiyey baabu tasbiixi tasbiixdii ayuu baab u yahay iyo wadducaa'i duco oo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda lagu ducaysto laguna tasbiixsado can caaishata radia allaahu canha annahaa caasho qaalad waxay tiri kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yukhiru mid badiya an yaquula inuu ku yidhaahda fii rukuucihi rukuucdiisa iyo wasujuudihi sujuuddiisaba subxaanaka allaahumma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii subxaanaka ay tansiihan baa laka kuu sugnaatay nasahnaashu hufnaan iyo ceeb la'aan allaahuma ilaahayow rabbana rabbigeeyow wabixamdika mahad adigay kuu sugnaatay allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf yata'awalu lqur'aan qur'aanka ayuu fasiraya markaa nebiga yata'awal asagoo ta'awilahaya oo fasirayo ku dhaqmayo ku camalfalaaya qur'aankuu ahaa isagoo qur'aanka ku dhaqmaya sala allahu calayhi wasalam qur-aanka uu ku dhaqmayo la sheegaya waa fasabbix bixamdi rabbika waastakfirhu innahu kaana tawaaba taas waaya macnaha wa canhaa waa caaisha xaggeeda aydan mar labaade ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yadcuu mid ku ducaysta fi salaati salaada gudaheeda oo wuxuu odhan jiray allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almasiixi dajaal masiixii dajaal ee beenlowga ahaa fidnadiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almaxyaa wa fitnati almamaati nolosha iyo geerida fidnadooda allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alma'hami dembaabid waalmaqrami deemoobid dembi iyo maqram baan kaa magan galay faqaala lahu wuxuu yidhi faqaala wuxuu ku yidhi lahu asaga waa rasuulkee qaa'ilun ku odhanaya oo hadlaya rasuulku wuxuu ku yidhi maa akhara maa shay maxaa ka badanoo tastaciidu aad ka magan gasha ilaahay min almaqrami daee daynta dembaawidda e ee maqramka iyo deemoowidda iyo qaamta wax badan baad ilaahay ka magan gashaaye maxaa dhacay baa loo yidhi faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina arajula ninka idaa qarima haddii uu deemoobo xadaa waa hadlayaa fakadaba markaas wuu been sheegayaa wacadda wuu la ballamayaa qofkii fa akhlafa wuu guub yeelayaa haddaan ku siinaa buu leeya mana haayo haddaan bixinayaa buu leeya meeluu ka keenana ma yaqaano sidaa darteed waa hadlayaa been buu sheegayaa wuu ballaminayaa waana ballanfurayaa wa can abi bakrin asidiiq radia allaahu canhu annahu abuu bakar baa qaala lirasuuli illaahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam callimnii ibar ducaa duca ibar ducaa'a ibar adcuu bihi aan kula ducaysto fii salaatii salaadayda dhexdeeda duca aan salaada dhexdeeda ilaahay ku barya ibar qaala wuxuu yidhi qul dheh allaahuma ilaahayow innii anigu dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey dulman dulmi kafiiran fara badan walaa yakfiru adunuuba dembigana ma dhaafa ilaa anta adiga maahane fakfir lii ilaahayow ii dhaaf makhfiratan dhaafid oo min cindika dhaafitaan agtaada ahaatay warxamnii iina naxariiso innaka adiga anta adigu alghafuur alla dembi dhaaf badan baa tahay alraxiimu ee naxariis badan baabu addikr dikrigii io alla xuskii baabkii sii waaye bacda asalaa salaada kadib marka salaada la tukada kadib in ilaahay la xuso can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid alfuqaraa'u danyartii dadkii faqiiriinta ahaa ee dallayda ahaabaa waxay u yimideen ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam qaaluu waxay yidhaahdeen dahaba way la tageen ahlu duhuuri nimankii maalka u saaxiibka ahaa dahaba way la tageen ahlu duhuuri oo min alamwaali dadkii badnaa ee xoolaha u saaxiibka ahaa duhuurka waa badnaanta waa dahaba way la tageen ahludduhuuri dadkii badnaa oo waxa badan ka haystay min alamwaali xoolaha xaggooda bidarajaati alcula darajooyin sarsareeya ayay la tageen iyo almuqiimi naciimo joogta ah nimco aan dhammaanayn ee joogtaa ayay la tageen maxay ka wadaan yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soonno oo kale walahum waxay leeyihiin oo u sugan fadlun siyaado oo min amwaalin xoolo ah xoolo badan bay leeyihiin oo yaxujuuna biha wayactamiruun ay ka xajiyaan kana cimraystaan wayujaahiduuna way ka dagaal galaan wayatasaddaquuna wayna saddaqaystaan waxaasoo dhan baa nala dheeryahay soonkii waana lala wadaagaa salaaddii waana lala wadaagaa laakiin siyaadadan anagu aanan haysanin ayay haystaan ma aha xasad ay ku xasdayaan walaalahood laakiin siday ayaguna ku heli karaan darajo saasoo kale markaa raadinayaan qaala rasuulku wuxuu yidhi alaa uxaddiukum miyaanan idiin sheegaynin bimaa shay in akhadtum bihi haddaad qabsataanood qaadataan adragtum aad ku haleelaysaanood uga daba tegi kartaan man sabaqakum dadkii idinka tegey walam yudrikukum walam yudrikkum uunanna idinsoo haleeli karin idinkama daba imaan kara axadun axad oo bacdakum adinka idinka dambeeya wa kuntum waxaadna noqonaysaanood ahaanaysaan khayra man man kuwa u khayr badan antum adinku bayna dahraanayhi aad ku dhex sugan tihiin dadka aad ku dhex sugan tihiin oo aad ku dhex nooshihiin aad ugu khayr badnaanaysaan ilaa man maahana camila camal qabtay midlahu kaasoo kale tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan wa taxmaduuna waad mahdinaysaan alle wa tukabbiruuna waadna weynaynaysaan khalfa kulla salaatin ama kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer ayaad la imaanaysaan arrinta faqaala wuxuu yidhi taquulu waxaad odhanaysaan subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar xataa yakuuna ilaa uu ka ahaada minhunna xaggooda uu ka ahaada kullihinna dhammaanteed macnaha ilaa dhammaan mid kasta uu ka ahaada alaaan waalaaiina soddon iyo saddex wacan waarid uu ninka lagu magacaabo wacan waraadin wacan waraadin oo kaatib ilmuqiir ibnu shucba muqiir ibnu shucba karaanigiisii ahaa midka warqadaha u qora qaala wuxuu yidhi amlaa calaya waxaa ii meeriyey almuqiirata ibnu shucba inaan qoro fii kitaabin warqad ayuu ii meeriyey ilaa mucaawiyata mucaawiya u socota ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin ee waajib ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allaahuma laa maanica lima actayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacuda ljaddu minka aljad salaad kasta oo waajiba markuu tukada alla mooyee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira buu dhihi jiray nebiga allaha la caabudaya waa allaha cibaadada mutaystay waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnayn lahu lmulku mulki iyo maamul ii boqortooya u sugnaatay walahu alxamdu mahadna asagaa iskale wahwa ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun alla kara waaye allaahuma ilaahay laa maanica wax mancin kara oo reebi kara oo diidi kara ma jiro lima actayta waxaad bixiso walaa muctiya <clears throat> wax bixin kara ma jiro limaa manacta waxaad manciso waxaad adiga diidana qof fulin kara ma laha walaa yanfacu ma anfacaysa daljaddi mid hodantinimo u saaxiib ah jidka macnaha waxaa loola jeedaa mid haninimo iyo taajirnimo u saaxiib ah minka aljaddu xaggaaga ayuu jadka iyo nafciga iyo waxtarkuba ahaaday kitaabu ljumcati kitaabu ljumuca jumucadii kitaabkeedii waaye baab isticmaal in la isticmaalo adduhni surag ama kareem ama wax la marsado liljumcati jumcada loo isticmaalo can salmaan alfarisiy salmaan alfarisi qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa yakhtasilu ma qubaysta rajulu nin yowma aljumcati jumcada maalinteeda oo wayatadaharu ma tahaaro qaato mastataaca intuu kari karo oo min tuhrin tahaaro qaadasho ah wayadahyinu ma subkada min duhnihi subagiisa waa karaynkii waxyaaba la marsado ow amase yamasu uu taabto ama ma taabta dheh min tiibin min tiibi beytihi tiibka gurigiisa yaala uma bacdi yakhruju uma soo baxo jumcaha oo falaa yufariqu ma kala geeya bayn ifnayni laba qofood baynkooda uma yusallii ma tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray dumma kadibna yunsitu ma aamuso idaa takallama alimaamu markuu imaamku hadlaayo ilaa hadduu jira addoon intaa sameeya soo qubaystay jumco soo weyse qaatay soo kareen marsaday diibka gurigiisii wax ka taabtay masaajidka u soo baxay laba qofood dhexdooda aan kala geyniman fadhiisan ama dhex marin kadibna aan tukan wixii loo qoray oo sunno ah kadibna markuu imaamku yimaada uu aamusuu dhegaysto ilaa hadduu jira nin intaa sameeyey ghufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu iyo wa bayna aljumucati aluqra jumcada iyo jumcada soo socota inta u dhaxaysa usbuuc ayuu ilaahay dembigiisa u dhaafayaa baabu siwaaki cadaygii baabkiisii waayo in caday la isticmaalo yowma aljumucati jumcada maalinteeda iyo wa kullukum raacin dhammaantiin qowsaare ayaa tihiin mid kastoo idinka idinka mid ahi waa raaci wa can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuula allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa haddaysan dhib ku ahaan lahayn calaa ummatii ummaddayda korkeeda ow cala annaas ama dadka dushooda la amartuhum waxaan fari lahaa oo aan amri lahaa bisiwaaki cabay maca kulli salaatin salaad kasta micigeeda hadda wuu amray nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin amarka la amray amar wujuub ahoo waajib ah ma aha oo wuxuu ula jeedaa nebiga waxaan amri lahaa amar wujuub ah haddaysan dhib ku ahaan lahayn amaysan mashaqa ku ahaan lahayn ummaddayda ama dadka korkooda laakiin hadda waan amray amar istixbaab ahoo wanaagsan inay sameeyaanna ay aad u hagaagsan tahay wa can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma yaquulu samictu waxaan maqlay buu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya kullukum dhammaantiin raacin raaci baa tihiin qof kasta waxbaa la raaciyey wa kullukum mas'uulun kulligiinna mas'uul baad ka tihiin ama wa kullukum ku kastoo idinka idinka mid ahna mas'uulun mas-uul buu ka yahay can raciyatihi raciyadiisa alimaamu raaci imaamku iyo hoggaamiyuhu waa raaci wa mas'uulun can raciyatihi raciyadiisa iyo dadka la raaciyowna mas-uul ka yahay waalrajulu raaci rajulka iyo ninku waa raaci fii ahlihi ehelkiisaa la raaciyey wahwa mas'uulun wuxuu mas-uul ka yahay can raciyatihi raciyadiisa waalmar'atu raaciya mar'ada iyo gabadhu waa raaciyad oo fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayaa la raaciyey wa mas'uulatun waxay mas'uulad ka tahay ayaduna can raciyatihaa wixii la raaciyey waalkhaadimu khaadimkii adeegahay shaqaaluhu raaci asaguna waa raaciyo waxaa la raaciyey fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa wa mas'uulun can raciyatihi raciyadii la raaciyeyna mas-uul buu ka yahay baabu lqusl qubaysbaabkii sii waayey yowma aljumucati jumcada maalinteeda in la qubaysto can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lilaahi tacaala allaha sarreeya calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah dushiisa wuxuu ku leeyahay xaqun xaq an yaktasila inuu qubaysto fii kulli sabcati ayaamin toddoba maalmood kasta yowman maalin todobadii maalmoodba inuu maalin ka qubaysto ayuu xaq ku yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala xaq ayuu ku leeyahay muslim kasta toddobadii maalinba inuu maalin ka qubaysto waa maalinta jumcahe baabu alsaacati alatii fii yowmi ljumucati waa saacadda maalinta jumcada ku jirtee lagu magacaabo saacatu alijaaba can abi hurayra radi allahu canh أن rasuula allahi sala الله calayhi وسلم dakara wuxuu xusay yowma aljumucati jumcada maalinteeda fa qaala wuxuu yidhi fiihi waxaa ku dhex jira saacatun saaca laa yuwaafiquhaa uusan waafaqin cabdun addoon oo muslimun muslim ah wahwa qaa'imun taagan yusallii tukanaya yas'alu allaha tacaala ilaaha sarreeya weydiisanaya shay-an shay an ilaa hadduu jiro actaahu iyaahu wuu siiyaa kaa ilaahay haddii la helo addoon qaa'im ahoo tukanaya haddana ilaahay wax weyddiisanaya jumco maalinteedana ay tahay saacaddaasi ilaahay wuu siiyaa wa ashaara biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaray yuqalliluhaa asagoo yaraynaya macnaha inaysan wakhti dheer ahayn ayuu gacantiisa ku ishaaroo wuu yareeyey kitaabu labada ciid ayuu kitaab u yahay waa labada salaadee ciideynkee la tukado ama labada ciid ay dadka muslimiintu leeyihiin baabu fadli alcamal camalka la qabta fadliga uu leeyahay fii ayaami alcashri maalmaha tobanka ah waa tobanka maalmood ee bisha dilxaj ayaa loola jeedaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can ilnebiy nebiga wuxuu ka wariyey annahu qaala inuu yidhi mal camalu camal ma jiro fii ayaamin maalmo gudahooda la qabto afdalu ka fadli badan minhaa camalada xaggooda fii haada alcashri tobankan ee kan ah tobanka maalmood ee bisha dilxaj ugu horaysa camal la qabta camal u dhigmaa ma jiro qaaluu waxay dhaheen walaljihaadu jihaadna jihaad oo aan ognahay fadliga iyo khayrka uu leeyahay xataa lama mid dhamma miya qaala wuxuu yidhi nebiga walaljihaadu xataa jihaad lama fadli dhama ilaa rajulun nin maahan ninkaasoo kharaja baxay yukhaatiru binafsihi asagoo naftiisa khatar gelinayay wamaalihi maalkiisa binafsihi wa maalihi oo falam yarjic bishayin waxna aan la soo noqonin baabu maa yuqra'u waxa lagu akhriyuu baab u yahay fii salaati alfajri salaadda subxeed oo yowma aljumucati jumcada maalinteeda ah maalinta jumceed ama maalinta jimcaha ah ee salaadeeda subax waxa lagu akhriyo oo qur'aan ah ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canh kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaqra'u mid akhriya fi ljumucati jumcada maalinteeda oo ee fii salaati alfajri salaadeeda subax salaadda subax ee maalinta jumcaha ah rasuulku wuxuu ku aqrin jiray alif tanziil waa assajda suuradda lagu magacaabo iyo wahal ataa cala alinsaani labadaas suuradood ayuu nebigu ku aqrin jiray maalinta jumcaha salaaddeeda subax baabu almashyi socod baabkiisii waaye ila aljumucati jumcada loo soo socdo iyo waqowli qowli illaahi ilaahay qowlkiisa casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye uu yidhi fascaw ilaa dikri illaahi fascaw socda oo u socda ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa dikriga ilaahay u socda waa salaada jumcay salaadee iyo waman qaala qofkii yidhi alsacyu alcamalu iyo waaldahaabu liqowlihi tacaalaa wasacaa lahaa sacyaha fascaw ilaa dikri illaahi sacyigaasaaba camal iyo dahaab markaa ah oo waxaa loo deliilsanaa wasacaa lahaa sacyaha camalkeedii markaa qabtay wa qaal ibni cabbaasin ibni cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhuma yaxrumu waxaa xaaraam ah albaycu wax kala gadasha iyo in wax la iibiyo xiina idin wakhtiga salaadda jumceed marka loo dhawaaqo beecu waa xaaraam wa qaala cataa wuxuu yidhi taxrumu waxaa xaaraam noqonaya assinaacaatu sinaacaadka kulluhaa dhammaantood dhammaan waa la joojinayaa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu wuxuu diiday an yuqiima alrajulu an yuqiima inuu u istaago alrajulu ninku akhaahu walaalkii fii maqacadihi makaanu fadhigiisa oo wayejlisa fiihi uu markaa fadhiista salaaddii khudbaa loo fadhiyaa safkii hore ayaad heshay qof yimid inaad dhahda kaale soo fadhiiso ma wanaagsane sideedana qof inuu qof kale majliskiisa uga kacuu qof kala fadhiisto wa can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qulta haddii aad ku tiraahdo lisaaxibika saaxiibka yowma aljumucati jumcada maalinteeda asagoo sheekaynaya ama hadlayaad aragtay markaasaa tidhi ansib aamus jimco waaye walimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbo akhrinayo faqad laqawta laqwi baad la timi waad laqwi iyo xumaan fashay macnaha baatil iyo laqwi iyo kalaam xun baad ku hadashay sawaabta iyo xaqaad ka iilatay baa loola jeedaa riwaayadaha qaar baa ku daray waman laqaa falaa jumcata lahu qofkii laqwi la yimaado laqwi ku hadlana wax jumco ah ee uu leeyahay markaa ma jiro saa darteed jumcaha aad ha loogu dadaalo jumcaha aad iyo aad ha loo qadariyo ha loo tartamoo dhaqse ha la aado jumcuhu waa maalinta ciidda muslimiinta ay usbuucu ka leeyihiin saa darteed baa loo baahan yahay inay dadka muslimiinta aad u dadaalaan jumcahana ay ka faa'iidaystaan bacdama ay tahay maalin aad yaad u qiimo badan salliga nebiga in aad loo badiyo maalinta jumcaha fadli fara badan baa lagu helaa saacadda ijaabadana in ilaahay lala waafaqo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam